wuxuu odhanayaa yaa ahla alkitaab warhoy kuwa kitaabka la siiyeyow waa yuhuud iyo nasaaro weeyaan kuwa kitaabka la siiyeyow laa taqluu guluwi hala imanina fii diinikum diintiina xaggeeda walaa taquluu hana oranina cala allaahi alle korkiisa ha u dhihina ila alxaqa waxaanan xaq ahayn ha u dhihina oo fi saxiixi waxaa ku soo arooray bukhaari weeyaan can ibni cabaasin radia allahu tacaala canhuma fii qowli اllahi tacaala markuu ka warramaya cabdullahi bni cabaas wa qaluu laa tadaruna aalihatakum walaa tadaruna waddan walaa suwaacan walaa yaquuha wayacuuqa wanasra fii suurati nuux weeyaan aayadda ayadaa markuu fasiraya cabdullahi bni cabaas wuxuu odhanayay waxay ahayd buu odhanayay cabdullahi bni cabaas haadihi asmaa waxa aad arkaysaan ee alle tilmaamay subxaanahu wa tacaala oo ay leeyihiin laa tadaruna aalihatakum ilaahyada lagu magacaabay waddan iyo suwaac iyo yaquuth iyo wixii la mid ahba waxay ahaayeen magacyo rijaalin saalixiin rag wan wanaagsan magacyadoodii weeyaan oo min qowmi nuuxin nabiy llaahi nuux qoomkiisii ahaa oo say ku dhacday dadkii wan wanaagsanaa say ilaahyo ku noqdeen marka in rabbina wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ree nuux waxay yidhaahdeen laa tadaruna aalihatakum ilaahyay noqdeen cabdullahi bn cabaasna wuxuuna leeyahay ma ahayne asalku waxay ahaayeen bini aadan ree qowm nabiyullaahi nuux ah qowm nabiyullaahi nuux dadkiisii weeyaan wuxuu yidhi siday ku noqdeen waxay ahayd falama ahlakuu dad saalixiin oo suusuuban oo cibaado badan oo ilaahay subxaana wa tacaala u dhowaansho badan bay ahaayeen falamaa halakuu markay geerida u timid oo ay naftii ka baxday ayaa awxa shayaaiin shayaadiintiibaa waxay u waxyoodeen kuwii iyaga ka dambeeyey ilaa qowmihim oo waxay ku yidhaahdeen aninsibuu ilaa majaalisihim ka yeela majaalistiinni allatii kaanuu yajlisuuna fiiha ay iyagu fadhiisan jireen ansaaban wax lagu xusuusto taalaa loo dhigayaa xusuus baa loo dhigayaa sanamyaa loo sameeyey ansaabtu waa asnaamtii weeyaan lagu xusuusto halkaasaa la sameeyey waa lagu xusuusanayaa waktigii geeridooday ahayd sanadkiibaa loo imanayaa halkaasaa xoolo lagu qalanayaa waa laga agdhowaanayaa waa qolooyinkii ka dambeeyey waa sii xadgudbeen oo waxay bilaabeen dad saalixiin ahaayeen ilaahay bay nooga dhowaayeen waa inaan ilahay agtooda ku barinaa waa sii socotay sheekadii iyaga inay wax qaban karaan ayaaba la rumaysnaadayba waa sii socotay sheekadii oo waxay noqotay in ilaahay ahaan loo caabudo markii dambe jiilba jiil buu u dhiibayey jiilba jiil ayuu u dhiibayey ilaa rabbi nooga warramay subxaana wa tacaala heerkaa inay gaareen marka hmm. heerkaa inay gaareen marka cabdullahi bn cabaas wuxuu leeya waxay ahaayeen dad saalixiin oo qowm nabiyullaahi nuux aho way dhinteen qubuurahoodii baa asnaam laga dultaagay majaalista ay fadhiisan jireen baa laga dultaagay mana la caabudin buu odhanaya cabdullahi bna cabaas sidii bay sameeyeen fafacaluu walam tucbad xata ida halaka ulaaik wanusiya alcilmu cubidat markay kuwaasi dhammaadeen oo la halmaamay sheekadii oo jahligii fiday ayaa la caabuday imam ibn lqayim baa wuxuu ohanaya raxmat ullahi tacaala aleyh kitaabkiisa iqaadat lahfam buu ku oranaya warkaasi wuxuu leeyahay qaala gayra waaxidi min aselaf hal inka badan oo culimadii hore selafka ahaa ayaa waxay yidhaahdeen lamaa maatuu dadkii saalixiinta ahaa ee qowmu nabiy llaahi nuux markay dhammaadeen cukifuu calaa qubuurihim qubuurtoodii baa lagu dulnagaaday uma maxaa ka dambeeyey marka sawaruuhaa sawaruu way sawireen iyagii asnaan baa la qorqoray oo waa la hagaajiyo yaan la hilmaamin taallaa loo sameeyey way sawireen tamaathiilahum tamaathiishoodii bay sawireen xataa idaa taala calayhim alamad waktigu markuu sii fogaaday kuwii sawiray waa dhammaadeen caruurtoodii iyo kuwii ka dambeeyaa yimid maxay sameeyeen markay iyagiina yimaadeen facabaduuhum waa caabudeen waa intii hadda cabdullahi bn cabbaas inoo sheegay waa inta aynu qubuurahaynana ku hayno weyaan dadkii awliyada saalixiinta ahaa baa dhammaaday qubuurahoodii baa la dul nagaaday waa la dul dawaafay caradii baa laga dulqaatay awlaadii iyo wixii la mid inay iyaga hayaan baa loo ictiqaadiyey ilaa qubuurtoodii xaj ay noqotay markii dambeba qabriga biyoli qofkii toddoba sano taga qof soo xajiyo oo kale weeyaan rukn min arkaan islam buu qaatay rukni min arkaan lislaam buu qaatay rabbina subxaana watacaala wuxuu noo sharciyeeyey walilahi cala nnaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila amar rabbi weeyaan subxaana wa tacaala bunya alislaamu calaa khams oo waxaa ka mid ahaa xaj albeyti man istaaaca ilayhi sabiila kuwanna waxay noo jideeyeen qabriga biyoley toddoba sana haddaad tagto xaj oo kale weeyaan marka waa isku mid weeyaan wax farqoo u dhexeeya innaba ha yaraatee maleh cabdullahi bn cabaas wuxuu ohanaya radi allahu tacaala canhuma can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma marfuucan ila nabiyi sala allahu alayh waalih wasalam uu rafcinayo qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alay wasalam bukhaari muslim baa warinaya imaam malikna muwaaiisu ku warinaya xadiidka isaga wuxuu odhanayaa cabdullahi bni cumar rasuulkaan maqlay salawaatu wasalaamu aleyh odhanaya laa taطurunii kama aطarat الnasara ibnu maryam inama ana cabdu faquluu cabd llahi warasuulih cabdullahi bni cumar wuxuu yihi rasuulkaan maqlay salawaatu llahi wasalaamu aleyh oranaya laa taطurunii ha i buunbuuninina weeyaan aniga xuduudaydii ha i dhaafinina kama atarat الnasaara siday qolooyinkii masiixiyiintu u dhaafiyeen ciisa bna maryam ibna maryam nabiyullaahi ciisa ibna maryam ahaa siday xuduudda u dhaafiyeen ma aabala-aan buu dhashay haa oo aabbaba ma lahayn haa wiilkii ilaahay weeyaan heerkaasay gaarsiiyeen siday u ammaanayeen inay dhahaan waa wiilkii ilaahay marka anigu saasoo kale ha ii gelinuu yiri nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ee waxaan ahay waan idiin sheegayaaye innamaa ana cabdun anigu wax ma ihiye waxaan ahay addoon ilaahay subxaanah wa tacaala idinna faquuluu dhaha waxaan dhihi lahayn baa nala amraya oo nebigana faraya salawatullah wasalaamu caleyhna baraya wuxuu yidhi faquuluu waxaa dhahdaan cabdullaahi dhah addoonkii ilaahay dhah aniga iyo rasuulkiisii an ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alayhi waalihi wasalam imaamu nisaa-i baa xadiidkaana warinaya marfuucu iyo cabdullahi bni cabaas wuxuu leeyahay iyaakum walguluw nebiga alayhi salatu salaam inooga digaya iyaakum idinkiya waxaan idinkaga digayaa walguluwa guluwigii xadgudubki baan idinkaga digayaa xadgudubku bayna arafay islaamku sheekh islam ibn taymiya wuxuu odhanayay islaamku wuxuu u dhexeeyaa weligii baa alifraat watafriid xadgudub xaggan loo xadgudbo iyo gaabin dhinaca kale ayuu u dhexeeyaa waa sida rabbi u yihi subxaana wa tacaala wakadalika jacalnaakum ummata wasata alslaamu bayna aladyaani wasat weeyaan wa ahlu sunnati fi ahli اlislaami wasat weeyaan laa ifraata walaa tafriid islaamku marka loo fiiriyo diimihii hore yuhuudna aad bay u adadkayd oo waxaan ilaahay subxaana wa tacaala xaaraam dhihin bay xaaraam iska oran jireen oo iyagu iska xaaraam yeeli jireen masiixiyiintuna wax xaaraam la yaraahaba maba aqooninba ma ilaa yowmina haadana ma yaqaanaan islaamku laakiin waa u dhexeeyaa oo wixii ilaahay subxaana wa tacaala xarimayna waa xarimayaan wuxuu rabbi amar ku siiyeyna waa qaadanayaan wixii laga reebayna waa ka fogaanayaan ahlu sunna dadka ah iyaguna ee bilkitaabi wasunna calaa manhaji salafi lumma ku camal falayana filislaam marka la yiraahdo wasat weeyaan maxaa yeele dhankan waxaa taagan fi lasmaa wa sifaat iyo wixii lamida marka la joogo qolooyin iyagu mutaarifiin ah mushabaha ah mujasimiin ah oo ilaahay subxaana wa tacaala sida khalqigiisoo kale ka qaadaya caynunka cayni iyo oranaya yadunka yadi iyo samcunka samci dhanka kale waxaa taagan qolooyin ilaahay waxaasoo dhan ba u diidaya muctasiladii iyo qolooyinkii ahaa jahmiyadii iyo wixii la halmaala ahlu sunna marka iyagu wasad weeyaan waa u sugayaan ilaahay subxaana watacaala wuxuu sheegtay oo sifaad iyo asmaa ah laakiin xagga kayfiyadooda wax yaqaano male waa qowlka imaamu malik raxmat ullahi tacaala caleyh waxaana kaga horeeya umi salama la yiraahda iyo keyrkeedaba cabdullahi bn cabaas waa loo nisbeeyaa uu odhanaya markii la weydiiyey ee lagu yiri ilahay subxaanahu wa tacaala istawihiisi ka war alistiwa macluum wاlkayfu majhuul wاliimaanu bihi waajib wاsu'aalu canhu bidca macluum weya bilugati اlcarab istawaha yaddu waa macluum bilugati اlcarab rijligu waa macluum bilugati اlcarab samcigu waa macluum bilugati alcarab wahaakada ilahay sifaatkiisa oo dhan ama kayfiyadu say tahay ilahi subxaana wa tacaala tabaaraka aladii biyadihi uu leeyahay yaddu say tahay alkayfu majhuul ma naqaano qof baa jin derderay iyo qof baa jin qabaynu maqalnay weligii gacmihiisa ma aragta adigu maya khalqiga ilaahay abuuree bini aadamka sidaa ula noolaa haddaad arki weyday siduu rabtaa inaad ilahay u ogaatid subxaana wa tacaala caqli miskiina wey markaa xuduud buu leeyahay caqliga bini aadamka xuduud uusan dhaafi karaynin weeyaan ilahay u jideeyey subxaana wa tacaala albaabkan haddii lasoo garaaco gadaashiisa qof ka taagan ma ogaan karaysid caqligaagu si kastuu u suuradaysto ma ogaan karayo ma ragbaa ma dumar dumarba ma ilmo yarba ma qof weynba ma ku cadba ma ku madowba ma ku dheerga qof dheerba ma qof gaabanba wuxuu yahay ma garan karaysid caqligaagu xuduud buu leeyahay hadduu kula hadlo ma garan karaysid qofkan inaad qof aad taqaanay uu yahay mooyaane haddaadan garanaynin inta haddii lagu weydiiye ma garan kartid idan waxay ku tusinaysaa caqligeenna inuu leeyahay xuduud aan wax ku fahmi karayno marka rabbi subxaana wa tacaala waalkayfu majhuul waliimaanu bihi waajib sifaadkaasoo dhan inaan rumaynana waa waajib bay nagu tahy alasmaa wasifaat siay u dhan yihiin jumla waaxid in loo rumeeyo weeyaan wsu'aalu canhu bidca in la isweydiiyo kayfiyadiina waa bidco weeyaan waa sidaas weeyaan marka iyaakum wlguluw waxaan idinkaga digayaa idinka iyo guluwigii fa inamaa ahlaka waxaa halaagay man kaana qablakum kuwii idinka horeeya alguluwa weeyaan fiihi masaa'il baabkan iyo masaa'il baa laga qaadanaya ilaa labaatan mas'aladood buu sheekhu tilmaami doonaa alulaa ta hore waxa weeyaan ana man fahima hada lbaab qofka fahma baabkan isaga ah iyo wa baabayni bacdah labada baaba inuu iman doonaba tabayana lahu waxaa u caddaanaysaa gurbat alislaam maanta islaamku siduu ariib u yahay siduu hariib u yahay inaan dadku u kala sooci karaynin awoodda rabbi iyo awoodda sheekh cabdiqaadir jilaani maba kala sooci karayaanba oo seen loo kala sooci karaynin maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu lahaabay sheekh cabdiqaadir u leexinayaan alle lahaa subxaana watacaala ay sheekh cabdiqaadir u leexinayaan gaari baa shil garay sahlan islaan meesha fadhiday waa markiiba waxay la soo booday sheekh cabdiqaadir o mid ree waqooyo dhinaceeda fadhiya ba wuxu yidhi war sheekh cabdiqaadir muxuu ahaa ma trafic u ahaa bu yidhi maba yaqaano halkaasi kaga dheganta ma trafic u ahaa buu ku yidhi inaan shil baa la galay maogta iyadu laakiin waxay kaga dhegan tahay baabuurtan isqabsaday bal maanta na furo sheekh cabdiqaadir ow na furo heerkaasay taaganta tabayana lahu waxaa u caddaanaysaa qurbat alislaam wa ra'aa wuxuuna arkayaa min qudrat illaahi ilaahay awooddiisii subxaanah wa tacaala iyo wa taqalubihi lilquluubi alcajab qalbiyadan rogrogitaanka ilahi subxaanah wa tacaala si u rogrogayo athaaniyati talabaad waxa weya macrifata awala shirkin waxa ugu horeeyey ee shirki ah ee lala yimaado xadatha calaa wajhi alard ee dhulkan isaga a loola yimaado muxuu ahaa dhulkan isaga ah dembigii ugu horeeyey iyo shirkigii ugu horeeyey ee lala yimaado wuxuu ahaa annahu bishubhati asaalixiin dadka saalixiinta ah maxaa yeelay qowmu nabiy llahi nuux baa ugu horeeyey wax shirki la yimaada awl qowm ilaahay subxaana wa tacaala shirka oo la yimaada iyaga ahayn iyagana maxaa lagu fidnaya laa tadaruuna aalihatakum wadan walaa suwaacan walaa yaqusa wayacuq wanasra iyagana maxay ahaayeenoo soo aragnay cabdullahi bn cabaas qowlkiisi iyo qowl salaf hadihi lumma waxay ahaayeen dad saalixiin oo qowmu nabiy llahi nuux ah idan shirkiga ugu horeeya dhulkan la soo dariyaba wuxuu ahaa dad saalixiin oo booskii ilahay lahaa la siiyey subxaana wa tacaala athaalithati ta saddexaad waxa weeyaan awala shayin shayka ugu horeeyo oo gayara bihi diina alambiyaa diinta ambiyada wixii ugu horreeyey ee bedelay muxuu ahaa wuxuu ahaa shirkiga khaasatan dadka saalixiinta ah wamaa sababu dalika maca macrifati اllahi caza wajalla arsalahum wamaa sababu dalika iyo sababta arrinta iyada ah macrifatii iyadoo lala qabo macrifada ana allaha arsalahum inuu ilaahay u diray rusushii inay la dagaalamaan shirkigiiyo wixii la mid a araabicati ta afraad waxa weyaan qowl lbidac maca kowni sharaa'ici walfitrati taruduhaa qowlka bidcada ah iyadoo shirkigii sharaa'icdii iyo fitradiiba dhammaan ay radinayaan ta shanaad waxa weeyaan ana sabab dalik arrintaas sababteedu kullihii dhammaanteedba inuu yahay masju lxaqi bilbail xaqi oo la huwinayo bail la dheehayo masjigu waxa weeyaan dheehitaan isku khalad in laysdhex geliyo falawalu waxa weeyaan maxabatu saalixiin shayga xaqa ah in la jeclaado dadka saalixiinta waa shay xaq ah weeyaan laakiin waxaa lagu darayaa bail oo waa maxay athaniyati waa maxay ficlu unaasi min ahli اlcilm wاdiini shaya araaduu bihi khayra iyo ficlu unaasin dad falitaankooda min ahli اlcilmi ka mid ah iyo wdiini shay-an ay sameeyeen araaduu bihi iyagoo ola jeeda khayran ay ola jeedaan fadanna taasaa waxay u mala gelisay man bacdahum kuwii iyaga ka dambeeyey annahum araaduu bihi inay arrintaa ola jeedeen hayra waxaanan sidaa ahayn oo waa maxay qolooyinkii wan wanaagsanaa ee saalixiinta ahaa qolooyinkii ardaydooda ahaa ee ahlulcilmiga ahaa laga yaabaa akhtaa ah inay ka dhacdaan zelal yar inuu ka dhaco kuwii jaahiliinta iyaga ka dambeeya waxay u malaynayaan inay sidan u yeeleen lianna maxaa yeeley dadkaasaa waxay ahayn dad awood laho ilahay agtii awood ku leh marka inay ugu dhowaanayaan arrintan sidan saasay moodayaan asaadisati ta waxa weeyaan tafsiiru alaayati alatii fii suurati nuux aayaddii fii suurati nuux tafsiirkeeda asaabicati waxa weeyaan jibilata alaadamiy qofka aadamiga ah in sideedaba lagu abuuray fi kowni alxaqi yanqusu fi qalbi qofka bini aadanka ah sideedaba waxaa lagu abuuray inuu qalbigiisa ka nusqaamo aadanaha weeyaane waxa xaqa la yidhaahdo waalbaatilna yaziid waa kordhayaa baatilkuna qofka siduu u xoog badan yahay iimaankiisu waxaad arkaysaa isagii oo soo qaboobaya sida dhimbishii dabka ahayd ay soo baktinayso kale waa soo baktinaya waa soo baktinaya qofki laakiin baktintiisaas uu soo baktinaya hoos ay usoo socoto diintiisii xagga baatilkii iyo wixii lamida ah macaasidiina kor bay u socdaan iyaguna ma dhacayso macaasidu inay hoos soo aado ilaa in iimaankiisu kor aada mooye waa meeshay ahlulcilmiga ka yiraahdaan ahlusunna waljamaaca aliimaanu yaziidu biaaca wa yanqusu bilmacaasi iimaanku wuxuu ku kordhaa aacada ilahi subxaana wa tacaala wuxuuna ku nusqaamaa macaasida macaasi markaa samaysa iimaankaagu nusqaamaya macaasidaaduna waa kordhaysaa hadday iimaankaagu kor aado aacada ilahi subxaana wa tacaala ay badato waxaa hoos u dhacaya macaasidii ataasicati ta sagaalaad waxa weeyaan macrifatu shayطaani shayطaanku inuu garanayo bima ta'uuli ilayhi اlbidcatu bidcadu waxa ay keenayso walow xusni qasdi lfaacili haba ahaato waxa arintaa loo samaynayo qasdiga iyo niyada qofka samaynaya inay wanaagsan wanaagsanta sideedaba waxa loo sameynaya qubuurtan loogu dul dawaafayo ee xariga loogu xiranayo ee loo carada looga qaadanayo waa xusnu niya weyaan qasad wanaagsan weeyaan qofna isma dhahayo ilahay u shirkiyeel subxaana wa tacaala ee qof walba wuxuu leey ilahay ugu dhowow subxaana wa tacaala qofkan saalixa ah maxabadiisa iyo kalgacaylkiisa taa weeyaan shaydaanku marka waa ogyahay yahay oo waa wuxuu isagu sii xirxirayo waa yaqaanaa aad buu yaqaanaa kaaga bilaabi maayo marka hore gaalnimadii kaagama bilaabaya qabrigan kaale caabudna kaagama bilaabaya laakiin bal u yara dhawow qofkan waad ogtahay tahay inuusan waxba kuu taraynin waxna kuu dhimi karaynin qof saalixu ahaa qabrigiisa agtiisa tag ilaahay ku bari qabriga agtiisa ducadaa lagu ajiibaa iyo wixii la mid a ah imise qabri baa la yihahda agtiisa haddii ilahay lagu baryo ilahay ducada ma soo celinayo subxaana wa tacaala waa sii soconaysaa hawsha marka meeshaa kuma ekaanayso tallaabo tallaabay u dhiibaysaa jiilba jiilka kale waxbuu kusii ziyaadinaya alcashirati ta tobnaad waxa weeyaan macrifatu lqaacidati lkuliyati qaacidada kulliga ahayd macrifadeedii wa hiya waxa weeyaan annahyu in layska reebay can lguluwi wuxuu ahaada waa wa macrifatu maa yaulu ilayhi guluwiga wuxuu keenayo oo la aqoonsado weeyaan oo la garto alxaadiyati cashara waxa weeyaan madarat lcukuufi dhibka ay leedahay in lagu dulnagaado cala alqabri liajli camalin saalix adigoo samaynaya camal saalixa dhibaatada ay leedahay qabriga haddaadan shirkiiba la imanaynin xataa camal saalix adoo samaynaya madaraa ka ratimaysa waayo shareecada islaamka in lagala fogaado qubuuraha cibaadadayna fartay nabiga alayh salaatu wasalaam wuxuu odhanayay laa tajcaluu buyuutakum qubuura war guryihiina qabri ha ka dhigana ee salaadiina wax oga yeelan sunnadii iyo wixii lamida guriga ku tukada macnuhu waa maxay qabriga laguma tukado ahlu culimadana waxay yidhahdaan fuqahada ah meelaha aanan salaadu aynan ansaxaynin waxaa ka mid a ah haddii lagu tukado qubuurihii dhexdooda qubuurihii hadduu yidhahdo salaad baan la adayaa ma ansaxayso salaadaas ama hal qabri ha noqdo ama boqolaal qabri ha noqdeen waa isku mid weeyaan idan quburahan iyaga in loo duceeyo mudan laakiin cibaadada in lala aadama walow cibaadadu haba wanaagsanaata hadday doonto salaad wa afdal lqurubaati ila allahi caza wajal haddana lalama aadi karayo soom baan lala aadi karaynin cibaado kalena lala aadi karaynin waa soo socdeenoo suufiyadii waxayna yidhaahdeen qubuuraha dhexdooda in lagu dul ictikaafo weeyaan inuu qofku halkaa ku galo khalwadii weeyaan inuu halkaa khalwadii ku galo iyo wixii la mid ah ahlu dunya waa inaad ka go'daa oo aada qubuurihii la saaxiibtaa maxaa yeelay adduunyadii shayaatiin iyo balaaye iyo waxbaa lagaaga sheekaynaya khuraafaad aan jirin aakhiradii laakiin kuwani waa jiiraan iyo deris weeyaan aan dhibaato lahayn iyagu warna kaaga imanaynin sidaasay u qurxiyeen oo u hagaajiyeen warka u dhigeen alxaadiyati cashara waxa weeyaan madarat lcuquuf alxaadiyati casharata waxa weeyaan madarat lcuquufi dhibka ay leedahay in lagu dulnagaado cala alqabri liajli camalin saalix athaaniyati casharata waxa weeyaan macrifatu nahyi in la ogsoon yahay in la iska reebay can tamaaiil tamaaiishi in la iska reebay sawiradii iyo asnaamtiiba waalxikmatu iyo xikmada ka dambaysa fii isaalatiha xadiidu caliy bn abi aalib fii muslimi wagayri dalik uu kusoo arooray nabiga alayh salatu salaam amarkuu ku siiyey in la zuuliyo nabigu waatuu nafaray salawaatu llahi wasalaamu aleyh athaalithati casharata waxa weeyaan macrifatu cadami shani hadihi lqisa qisada iyadaa siday u weynan badan tahay wa shidat alxaajati ilayha xaajada iyo danta laga leeyahay inay aada u daran tahay maca alghaflati canha iyadoo dadku ay halmaameenba araabicati casharata waxa weeyaan wahiya acjabu acjab intaasiba wax ka siiyaa badan qiraa'atuhum dadka inay akrinayaan iyaha aayaddaasi fii kutubi tafsiri walxadiidi bay ka akrinayaan wa macrifatuhum waxay u leeyihiin bimacna alkalaam luqada carabti carabiga ahayd bay garanayaan wa kown allah caza wajal ilaahay subxaana wa tacaala inuu yahay xaala baynahum wa bayna quluubihim ilahay inuu ahaaday subxaana wa tacaala mid iyagii qalbigoodaba kala teeday maxaa yeeley kutuba tafaasiir bay ku qoranta tafsiirka ugu yar haddaad soo qaado laa tadarunna wadan walaa suwacan walaa yaquuha wayacuuqa wanasra qowlka cabdullahi bn cabaas waa keenaya dad saalixiin ahaanoo sidanoo ilaa akhiiran qubuurtoodii la dul ictikaafi haddana maca daalika qubuurihii bay dul taagan yihiin haddana maca dalika qubuuri bay dul taagayin taa maxaa la dhihi karayaa macnaheedu waxa weeyaan inuu ilaahay kala teeday subxaana wa tacaala iyagiyo qalbigoodiiba oo qalbigoodiina dhan yahay iyagiina ay dhan yihiin weeyaan xata ictiqaduu ilaa ay ictiqaadiyeen ana ficla qowmi nuuxin nabiyullaahi nuux qoomkiisii wixii ay sameeyeen huwa afdalu lcibaadaat waana kii sababtiisii ilahay u halaagay weeyaan ee ilaahay subxaana wa tacaala dhulka oola gooye dhibaatada aragteen loogu sameeyey ee loogu salladay macnihii dhibaatooyinkii biyihii loogu salliday wاctaqaduu waxayna ictiqaadiyeen ana maa naha allahu warasuuluhu canhu waxa ilaahay rasuulkiisa ay reebeen fahuwa alkufru lmubiixu lidami wاlmaal inuu yahay kufri cad banaynayana islamarkaana markaana dhiig iyo maalkaba oo macnuhu waa maxay in laga cararo qubuurihii in laga fogaado aan loo dhowaanin in ilaahay la waxido subxaanah wa tacaala tawxiidka in lala yimaado dadkani dad wanaagsan bay ahaayeen laakiin cibaado kugu male qabrigooda inaad duco la aadidna maaha inaad cibaado kale la aadidna maaha ducadaadana inaad iyaga ku xustid maaha waxaasoo dhan shaqo kuma laha haddaad sidaa tiraahdo fa huwa alkufru lmubiixu dami wlmaal lidami walmaal alxaadiyati casharata waxa weeyaan atasriix annahum lam yuriduu ila shafaaca inay ku caddahay anahum iyagu lam yuriiduu inaynan u doonin arrintaas samaynteeda ila shafaacata mooye shafaaca dalab ilaah inay ergo oga noqdaan xaggeeda taasun bay u sameeyeen asaadisata casharata waxa weeyaan dannuhum malahooda ana alculamaa culamadii alladiina kuwaasoo sawaruu suura suwar sameeyey sawiradii araaduu dalika inay sidaa ula jeedeen dadkii sawirada sameeyey inaan diintooda waa ku banaanayde annaga diinteenna waa mamnuuc tamaathiishi iyo wixii la mida ah in la sameeyo sanamyadii iyagu waxay u sameeyeen waxay ahayd yaan la hilmaamin meelihii ay iman jireen iyo meelahay fadhiisan jireen iyo qubuurahoodii iyo wixii lamid ah waxaa loo sameeyey timthaal sawiraa loo sameeyey waa u banaanayd waxa sameeyeyna dadkii asxaabtoodii ahaayeen culamadoodii bay ahaayeen war hebel caalim buu ahaa yaan la hilmaamin sawir ha loo sameeyo sawirkiisi oo kale halkan la dhigay inaan la hilmaamin arintaa marka kuwii ka dambeeyey waxay moodayeen inay sawiradan ilahay loogu dhawaanayaba subxaana wa tacaala loogu dhawaanayo asaabicati casharata waxa weeyaan albayaan alcaiim cadayntii weyneyd weeyaan fii qowlihi sala allahu alayh waali wasalam uu yidhi laa taطirunii kama atarat inasaara ciisa bnu maryam aniga yaan la ii buunbuuninin sidii nabiy ciisa ay u buunbuuniyeen qolooyinkii masiixiyiinta ahaa fasalawaatu llahi wasalaamuh cala man balaga albalaga almubiin athaaminati casharata waxa weeyaan nasiixatu nasiixatuhu nabiga calayhi salaatu wasalaam nasiixadiisa iyaana annaga uu noogu naseexeeyey bihalaaki lmutanaiiciin inay halaagsameen qolooyinkii mutanaiiciinta ahaa hadalka jejebinaya weeyaan ataasicati casharata waxa weeyaan atasriix in la cadeeyey biannaha lam tucbad xataa nusiya alcilm asnaamtii inaan la caabudin biannaha asnaamtii lam tucbad lama caabudin xataa nusiya ilaa la hilmaamay alcilm fafiiha taana maxaa laga qaadanayaa bayaanu waxay inoo caddaynaysaa macrifatu qadri wujuudihi wa madarati faqdihi sanamkee joogitaankiisa dhibka u leeyahay iyo wa madaratu faqdihi mhm. macrifatu qadri wujuudihi wa madarata faqdihi weyntiisa waa tawxiidkiiye dhibka ka dhalanaya fa fiiha waxaa laga qaadanayaa bayaan atasriixu waa caddayn asnaamtii lam tucbad lama caabudin xataa nusiya hmm. fa fiha waxaa laga qaadanaya bayaanu macrifati qadri qadri wujudihi cilmigii weeyaan isagaa u dambeeyey wax soo tilmaame bayan caddayn macrifati qadri wujuudihi cilmiga markuu joogo oo la hayo qadriga uu leeyahay weynankiisa iyo wamadarati dhibka ka dhalanaya faqdihi hadii la waayo cilmigi cilmiga haddii la waayo alcishruuna waxa weeyaan ana sababa faqdi cilmi cilmiga haddii la waayo maxay noqonaysaa sababteedu waa mowt alculamaa culamadii oo dhimato weeyaan xata ida lam yabqa xadiidkii fi saxiixayn muxuu ohanayay xata ida lam yabqa caliman itakada annaasu ru'uusa juhaala fasu'iluu faaftow bigayri cilmin fadaluu waadaluu mhm. walidalika culamada islaamku ijmac hadal macnihiisu yahay waxay oranayeen mowt lcaalimi hulmatun fi lislaam qofka caalimka oo dhintaa waxa weeyaan hulma waa tarar iyo dilaac galay islaamkii idan hadduu caalimkii dhimashadiisiiba ay tahay tarar iyo darbi derbiga islaamka oo dilaacaya bal ka soo bilow saxaabadii bacda rasuuli sala allahu alay wasalam uma taabiciintii uma atbaacdoodii maxaa soo haray derbigii marka waxbaba baabu maa jaa fi taqliid min ataqliidi wuxuu baab yahay adkayntii laysku adkeeyey fii man qof cabad allah ilaahay caabuday xagee ku caabuday ilaahay cinda qabri rajulin saalixin qof saalixa agtiisa qabrigiisii yuu ku caabuday ilaahay salaadaba iguma baxda inaan qabriga agtiisa taga mooye fa kayfa idaa cabada maxay noqonaysaa marka hadduu meesha ilaahay ku caabudo oo waa markuu meeshaa salaada ku xirto ilahay buu u tukanayaa subxaana wa taala qabriga uma tukanayo xaaladiisii maxaa la dhahayaa marka fafi صaxiixi waxaa ku soo arooray bukhaariyo muslim can caishata radi allahu tacala canha ana umi salamata radi allahu tacala canha dakarat waxay u sheegtay lirasuuli llahi sala allahu aleyh ali wasalam inan umu salama waxay ka mid ahayd qolooyinkii u hijrooday hijra alxabasha dhulka xabasho markii la aadayay saxaabada ridwan allahi tacala caleyhim maka dadkii ka hijrooday ka mid ahayd way hijrootay uma way soo noqotay kadib baa nebiga guursaday salawaatu llahi wasalaamu aleyh nebiga hadda oga sheekaynaysaa marka oo waxay tiri rasuulkii allow waxaan ku soo arkay kaniisatin baan soo arkay waxay oga sheekaysay umi salama nabiga alayh salatu salaam kaniisatin bay oga sheekaysay ra'ataha ay kusoo aragtay ard alxabasha dhulkan xabashada ay kusoo aragtay wamaa fiiha kaniisada waxa gudaheeda ahaaday oo min asuwar sawiro badan ah faqaala markaasuu nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ulaaika kuwaasi idaa maata fiihim hadduu dhinto iyaga dhexdooda alrajulu saalix qof wanaagsan hadduu dhinto aw alcabd الsaalix ama addoon wanaagsan hadduu dhinto banow calaa qabrihi qabrigiisa waxay ka duldhisi jireen masjidan bay ka duldhisi jireen wa waxayna ku sawiri jireen fihi masaajidkaasi tilka suwar sawirada ad aragteen ulaaika kuwaas buu yiri nebigu calayhi salaatu wasalaam shiraaru lkhalqi cinda allah khalqiga ilahay kuwa ugu shar badan wey ilahay agti subxana wa tacaala kuwa ugu shar badan weyaan fa haaulaai kuwaasi buu yihi sheekhu jamacuu waxay kulansadeen bayna alfitnatayni laba fitno oo waa maxay fitnat lqubuuri wa fitnat tamaathiili qabrigii oo ay masaajid ka dul dhisteen kiniisad iyo sawiradan ay samaysteen iyo asnaamtan labadaasay ka dul dhisteen xadiidkaa markuu nebigu leeyahay salawatu llahi wasalaamu aleyh waa xanuunkii u dhimanayay isagaa xanuunsanaa salawatu llahi wasalaamu aleyh walahumaa waxay عنها canha mina caaisha الله تعالى canha qaalad inay tidhi لما نزل birasuuli illaahi صلى الله عليه waalih وسلم nebiga alle markii lagu soo degey xanuunku u dhimanayay baa kusoo degay ogow tafiqa nebigu wuxuu guda gelay yatruxu khamiisatan lahu calaa wajhihi mare isaga uu lahaa inuu wejiga saarsaarayo nebiga calayh salaatu wasalaam faida اhtama biha kashafahaa nebiga alayh salaatu wasalaam xanuunka markuu aad ugu darsadana waa iska fiidayey faqaala wuxuuna lahaa wahuwa kadalika isagoo sidaa ah hadalkan dhegayso waa kane lacnat llah cala alyahuudi wannasaara ilaahay lacnadiisa ha ahaato yahuud iyo nasaara maxaa yeelay ittakhaduu qubuura ambiyaaihi masaajida qubuurtii ambiyada ilaahay iyo addoommadii saalixiintaa sida riwaayaddii kale ay ku dartay yay waxay ka dhigteen buu yihi nabigu alayh isalaatu wasalaam masaajid taasina muxuu nebiga u lahaa waa sakaraadka u dhimanaya weeyaan umina caaisha waxay ka fahamtay dhegeysa warka waana dadka qofka ugu cilmi badan nebiga alayh salatu slam axwaashiisi waxay tidhi yuxadiru nebigu wuxuu ka digayaa maa sanacuu waxay sameeyeen walowlaa dalik hadduunan warka ahayn hee ubriza qabruhu qabrigiisa waa la muujin lahaa banaankaas sida saxaabadoo kale banaankaasoo kale laga dhigi lahaa ayra anahu khushiya laakiinse waxaa laga cabsaday an yutakhada masjida in masaajid laga dhigto maanta oo ardu tawxiid ay tahay waad aragtay inuu madiine markaad tegtid qolooyin baa intay masaajidka ka soo baxaan oo dhanka qabriga u jeestaan oo qibladiina ay tahay dhanka dhabarkooda ah bay halkaas ilaahay ku baryayaan subxaana wa tacaala qabrigiina waa ka sidaasuu ilahay u baryayaa subxaana wa tacaala war maxaad afka u aadinaysaa qabriga qiblada maad xaggeeda aadis maya xaggana wax ka jiraan oo qabriga nebigaa jira salawatu llahi wasalaamu caleyh waa khalad weeyaan isagoo nool iyo isagoo dhintay nebiga calayhi salatu salaam toona kuma banaana shareecada islaamka in xaggiisa loo jeesto oo ilaahay la baryo saxaabada weligood ma ayna samayn intay nebiga xaggiisa u jeestaan inay ilaahay baryaan fa kayfa isagoo mayid ah salawaatu wasalaamu caleyh fa kayfa isagoo mayid ah bukhaariyo muslim baana warinaya akhrajaah walimuslimi wuxuu warinaya can jundub bni cabdilaahi qaala wuxuu yihi radi allahu tacaala canhu samictu nabiya sala allahu aleyh ali wasalam qabla an yamuuta bikhamsin shan maalmood intuuna dhimanin horteed ayaan maqlay wa huwa yaquulu isagoo dhahayo inii abra'u ila allah warkanna dhegeyso inii abra'u anigu beri baan ka ahay ilallaahi baan beri oga ahay an yakuuna liya minkum khaliil inuu aniga xaggiina iga kiin sugnaado wax khaliil ah waday saaxiib hoosaad inaan yeesho dadka dhexdooda beri baan ka ahay maxaa yeelay fa faina allaha alle qad itakhadanii wuxuu iga yeeshay khaliilan kama itakhada allahu ibraahima khaliila siduu ilaahayu ibraahim khaliil oga yeeshay buu nebi moxamedna oga yeeshay walow kuntu mutakhidan min ummatii khaliila haddaan ummaddayda dhexdeeda qof ka mida khaliil ka dhiganayo latakhadtu waa ka yeelan lahaa abaabakrin khaliilan baan ka yeelan lahaa alaa wa waina man kana qablakum waa kan maxalu shaahidka loo dan leeyahay marka alaa hooyaay wa ina man qof qolooyin ahaaday kaana qablakum idinka idinka horeeyey war hoy kuwii idinka horeeyey buu yihi nabigu alayhi salaatu wasalaam kaanuu waxay ahaayeen yatakhiduuna kuwa yeeshay qubuura ambiyaaihim qabriyada ambiyadooday waxay ka yeelan jireen masaajid laa tattakhiduuhaa war hooyay haka yeelanina alqubuura qubuurtii haka yeelanina masaajida qabriya masaajid isma dhex galaan mid baa loo reebaya meesha masaajid ma laga rabaa ha qubuuraha iyo lafaha ha laga saaro aayar qubuuraha muslimiinta ha lagu dhex duugo meesha masaajidnimadii waa in laga qaado qabriyaha laga wada dhigo haddii la doono ee masaajid iyo qabri isma dhexgeli karaan abadan xaaraam weyaan fi shariicati lislaam hadday tahayna laguma tukan karayo ma banaana maxaa yeele nebigu waa inoo diiday salawaatu llahi wasalaamu aleyh fainii buu yihi nebigu alayh salaatu salaam intaa horaaba inagu filnayd fainii alaa falaa tatakiduu alqubuura masaajidan nahyi buu ahaa nahyigaa mid kaluu ku sii adkeeyo nebigu wuxuu yidhi fainii anigu anhaakum can dalika taa waa idinka reebaya marka qof kale waa wanaagsan tahay iyo waa laga samaysan karaa nebiga wuxuu diiday bu wuxuu leeyaha xe mooga nebigu alayh salatu salaam rabbi xaggiisaana looga waxyooday gadaashiiso inay banaan tahan loo sheegay macnuhu saas weeyaan qof kale waa banaan tahay waa qof odhanaya nebiga gadaashiisa la ii waramay oo war isoo gaaray ilaahay xaggii iga soo gaaray subxaana wa tacaala ama maba ahee nebigaa na kala khiyaanayo warkaana waa yiri war kalena hoos buu yidhi salawatu ullahi wasalaamu caleyh oo qolooyinkii qubuuraha isagaa ku siraystay intan kalena inii abra'u ila allah buuna leeyahay anigu ilaahay baan beri oga ahay subxaana wa tacaala inuu warkaa yidhaahdo markaa inuu beri ka yahay bay caddaynaysaa faqad nahaa canhu sala allah alay waslama fi aakhira xayaati waa shan maalmood intuuna dhimanin buu yidhi jaabir bn abdla jundi bn cabdillah shan maalmood intuuna dhimanin ka hor min caaishana maxay tihi xanuunkii sakaraadkaa maalintuu haye weeyaan isagoo sakaraad oo sariirta saaran buu warkaa yidhi salawatu llah wasalaamu aley lafdigii kalena macnaha inuu ku celcelinayo aakhir xayaatii bay ku tusinaysaa diidma uu nebigu diidaya salawaatu ullahi wasalaamu aleyh in qabrigiisa laga dhigto ciid sida riwaayadaha qaarkood ay tilmaameen qabrigii inaan loola dhowaan karaynin wax cibaado ah bay markaa daliil u tahy faqad nahaa canhu fii aakhiri xayaatihi nabigu waa diiday salawaatu llahi wasalaamu aleyh xayaatadiisii u dambeysay an yutakhada waa diiday nabigu salawaatu llahi wasalaamu aleyh uma inahu lacana kadibna nebigu waa lacnaday wa huwa fi siyaaqi isagoo sakaraadka ku sugan min ficlihi man facala qofka sidaa yeela wsalaatu cindaha min dalik iyo iyadoo agteeda lagu tukadaba nebigu waa reebay salawaatu llahi wasalaamu aleyh wain lam yubayin wain lam yubna yubna masjidan yaanba masaajid meeshaa laga dhisin meeshu yeena masaajid ba ahaanine inaad tiraahdeed qabriga agtiisaan ku tukanayaa salaad maya ma banaana xaaraan weeyaan wa huwa macnaa qawli qawliha waana macnahay caaisho oola jeeda radia allahu tacaala canha khushiya an yutakhada masjida waxaa laga cabsaday in masaajid laga dhigto qabriga nebiga alayh salaatu wasalaam faina asaxaabata lam yakunuu liyabnuu xawla qabrihi masjida saxaabadu ma ahayn dad sidaa yeeli lahaa umina caaisha way fahmaysaa saxaabadu inaan arrintaas samaynaynin maxaa yeele shirkiga aad bay uga fogaayeen intay qabriga nebiga yimaadaan oo hareerihiisa fadhiistaan oo meeshaa masaajid ka dhistaan oo ay ku caabudaan ilaahay inaynan samaynaynin saxaabada way garanaysa laakiin eh, waxa samaynaya ay yihiin dadka ka dambeeya kuwa ka dambeeya kuwa kasii dambeeya waatan haddaynu arkaynaba iyadoo loo diidan yahay oo askar meeshii taagantao ka cayrinayso yaad arkaysaa kuwa xaggii qabriga maxamed ka sheegaysaa qabriga nebiga qabri ay dhahaan eh, qabrigii xuseen weeyaan oo qaahiro ku yaala lacalakum inaad aragteen waa bail inuu bini aadan ku dugan yahay inuu dameer ku dugan yahay war looma xuseen baynu ku leeyihin xuseen qaahiro maxaa geeyey bail weeyaan sheekh alislaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacala aleyh waa diidaya caqlina maaha taariikhna maaha in la yihahdo xuseen baa halkaa la geeyo lagu aasay caqlina maaha taariikhna maaha walidalika wax ku aasan aan war loo haynin islaam iyo gaal wuxuu yahay bini aadan iyo xayawaan wuxuu yahay war looma hayo haddaad tagto waxaad arkaysaa qaar xaggiisa u sujuudaya ficla waan tegey waanan arkay qaar xaggiisa u sujuudaya lama hadli karaysid qoortaa ku hortaal haddaad la hadashid waa lagu dilaya ila allahi lmushtaka wkulu موضع qusidat isalaatu fiihi faqad itakhada masjida meel walba oo salaada loola qasdo waa masaajid weeyaan meel walba oo salaada loola qasdo waa masaajid weeyaan nabigu muxuu oranayay salawatu llahi wasalaamu caleyh jucilat liya alardu masjida wa uhuura masaajid weeye meel walba oo salaada loola qasdo saxaabada ridwan allahi tacaala calayhim guriga meelay ku tukadaan bay lahaayeen meeshaasi masaajid bay ku magacaabi jireen inan reerku meeluu ku tukadu leeyahay guriga khaas u ah meeshaasi waa masaajid weeyaan wa kullu mawdicin mawdic walbo qusadit salaatu salaada loola qasdo fiihi mawdicaasi faqad itukida waa laga yeeshay masjida bal kullu mawdicin yusallaa fiihi meel walba oo lagu tukadaa yusamaa waxaa lagu magacaabaa masjida kama qaala sala allahu alayh waali wasalam siduu u yidhi jucilat liya alardu aniga dhulkii waxaa la iiga yeelay masjidan wa axmed iyo ibnu khuseyme iyo ibnu xibaan iyo dhammaan waa warinayaan can ibni mascuudin waxaa laga warinaya radi allahu tacaala canhuma isagoo nebigu u rafcinaya salawaatu llahi wasalaamu caleyh inuu nebigu yidhi ina min shiraari man qolo waxaa u shar badan tudrikuhum ay haleeli doonto asaacatu saacaddu ay haleeli doonto wa hum axyaaun iyagoo nool xaal ay nool yihiin waladiina iyo kuwa yatakhiduuna alqubuura qabriyadii ka dhiganaya masjidan masaajid ka dhiganaya adoomada ilahay waxaa u shar badan kuwa saacada qiyaamaha soo gaari doonto oy ku dhici doonto waa kuwa nabiga ku sifeeyey salawatu llah wasalaamu aleyh xadiid kale yatahaarajuuna ka taharuji lxumur sida dameerihii bay isboodayaan waddada dhexdeeda wax yac isdhahayan aynan lahayn iyo waladiina kuwa yatakhiduuna yeelanayaan alqubuura qabriyadii ka dhiganayaan masaajida rawahu abu xaatim baa warinaya fii saxiixihi ibn xibaan weeyaan ibn khuseyma sheekhiisa ahaana waa warinay saxiixiisu ku warinaya xadiidku waa saxiix weeyaan marka sanadkiisu waa xasan fiihi masaail xadiidkan isaga iyo baabkan masaail baa laga qaadanaya alula midda hore waxa weeyaan maa dakara rasuulu sala allahu alay wasalam rasuulka alle wuxuu sheegay oo fii man banaa masjidan qofka masaajid dhisa yacbud allaha fiihi ilahay ku caabudaya cinda qabri rajulin saalixin qof saalixa agtiisa qabrigiisii ku caabudaya walow saxat niyat lfaacil haba wanaagsanaato qofka warkaa samaynaya ama ficilkaa samaynaya niyadiisu ha wanaagsanaato hadday doontee ta labaad waxay tahay annahyu can tamaaiil tamaaiilsha in layska reebay shareecada islaamka iyo wagilad lmri fi dalik arintaa inay aad iyo aad shareecada islaamka u adkaysay athaaliati waxa weeyaan alcibra cibradu inay tahay fii mubaalagatihi sala allahu alayh wasalam fi dalik arrinkaa inuu nebiga aad iyo siduu nabiga ugu cadeeyey haada awala arrinkan isaga ah marka hore uma qabla mowtihi marka hore nabigu alayh salatu slam isagoo caafimaad qabo xayi oo orday u cadeeyey uma mudda kasoo wareegtay qabla mowtihi bihamsin shan maalmood intuunan dhimanin horteed qaala maa qaala wixii yiri buu yidhi uma lamaa kana fi siyaaq nabigu alayh salatu salaam markay naftu kasii baxaysayna arintaasuu yiri oo lam yaktafa bima taqadam wixii soo hormaray nebiga kuma gaabsanin waxay ahayd darajaad nebigu alayhi salaatu wasalaam waa yiri hadalkan isaga oo waa ka reebay in qubuurihii agtooda ilahay lagu caabuday subxaana wa tacaala uma geeridiisi markay soo dhowaatay hadalhayntii buu badiyey uma waktigii siyaaqi iyo geerida sakaraadka uu saaran yahay nebigu alayhi salaatu wasalaam aad buu u badiyey salawaatu llahi wasalaamu aleyh araabicati ta afraad waxa weeya nahyuhu nebigu inuu naga reebay can ficlihi cinda qabrihi in arintaasoo kale lagu sameeyo qabrigiisa agtiisa qabla an yuujada alqabra qabriga intaan la helinba ka hor isagoon dhimanin buu qabrigiisa in lagu sameeya nebiga alayh salaatu wasalaam naga reebay lafdi kale wuxuu oranaya nebigu salawatu اllah wasalaamu aleyh allahuma laa tajcal qabrii wahanan yucbad saasuu yihi ilaahu qabrigayga ha ka dhigin sanam la caabudo ilaahu ha ka dhigin ilahay buu ka magan weydiisanaya alkhamisati tashanaad waxa weeyaan lowlaa ilahi subxaana watacaala dadka muwaxidiinta uusan ku dhowri lahayn qabrigiisa waa la caabudi lahaa eh, salawaatu llah wasalaamu aleyh waa la caabudi lahaa ficlan qabriga nebiga salawaatu wasalaamu aleyh waa maantuuba yahayba arrinta iyadaa kuwa sameynayad arkaysaa alkhamisati tashanaad waxa weeyaan ana min sunani lyahuudi wاnasara anahu in qubuurtii la dhiso oo masaajida laga duldhiso oo qabrigii iyo masaajidkii layska dul dhisaa min sunan lyahuudi wاnnasaara caadadii iyo dhaqankii lagu yaqaanay waxa weyaan yahuud iyo nasaara fii qubuuri ambiyaihim ay ku samayn jireen iyo dadkooda saalixiinta asaadisati ta waxa weeyaan lacanuhu nebigu inuu lacnaday iyaahum kuwa ayagaa yahuud iyo nasaara calaa dalika arrintaa darteedna uu ku lacnaday qofka muslimka ee sameeyana waa lacnadan yahay ficlan iyagu la mid yahay leene asaadisati ta waxa weeyaan tan toddobaad waxa أن ana muraaduhu الله عليه وسلم wasalam taxdiiruhu iyana can qabrihi taxdiiruhu inuu nooga digayo nebigu salawaatu llahi wasalaamu aleyh iyana anaga nooga digayo can qabrihi qabrigiisa inuu nooga digayo muraadkii danta laga leeyahay saas weeyaan ta sideedaad waxay tahay alcilatu fi cadami ibraazi qabrihi maxaa loo muujin waaye qabriga nebiga alayh salatu salaam ciladu waxay tahay loo muujin waaye arintaa darteeda oo in la caabudaa laga ataasicati waxa weeyaan fi macna itikaadiha masjida macnaha marka la leeyahay qabrigii baa masjid laga dhigtay maxay tahay wax kale ma aha ee waxa weeyaan mawdicu salaad baa laga dhigtay meel lagu tukado ayaa laga dhigtay alcasharati totobnaad waxa weeyaan annahu nebigu qarana inuu lamaaneeyey bayna man qof xaggiisa ittakhadaha ka yeeshay masjidan wa bayna man iyo qof xaggiisa taquumu calayhim asaaca waa maxay xadiidkii u dambeeyey waan ina min shiraari الnaasi dadka waxaa u shar badan man taquumu aw man tudrikuhum الsaaca wahum axyaa wاladiina yatakhiduuna alqubura masaajida labadaasuu nebigu mideeyey salawaatu اllah wasalaamu calayh alcaashirati tan tobnaad waxa weeyaan anahu qarana nebigu alayh الsalaatu wasalaam inuu lamaaneeyey man itakhadaha masjida wa bayna man iyo qof xaggii taquumu calayhim asaacatu saacadda ay ku dhici doonto fadakara markaasuu nebiga wuxuu sheegay adariicata ila shirki qabla wuquucihi in laga digtoonaado laga shirkigii intuunan dhicin ka hor maca khaatimatihi alxaadiyati casharatan ko iyo tobnaad waxa weeyaan dikruhu sala allahu alay slam fi khudbatih nebiga alayhi salatu salaam inuu khudbadiisa ku sheegay qabla mowtihi bikhamsin intuunan dhimanin ka hor shan maalmood alradda cala aa'ifatayni labadaa qoloba inuu radiyo nebigu allatayni kuwaasoo humaa iyagu ah sharu ahli اlbidac ahlulbidac kuwa u sharta badan bal akhrajahum bacd الsalafi min اثnayn وasabciina firqa salafkii waxay ka saareen labiyo toddobaatanka firqaba qolooyinka iyaga ah oo waa maxay hum الraafidatu wاljahmiyatu raafidadii iyo jahmiyadii weeyaan raafidaduna waa kuwan shiicada maanta jooga dowladdan iran ay ku magacaabaan jahmiyaduna waa jahminu safwan qolooyinkii ku abtirsanaya sifaadka ilahay oo dhan diiday wa wasabu raafidati waxay tahay xadath ashirk wa bisababi raafidati raafidada sababteeda xadatha shirku iyo wa cibaadat lqubuur maxaa yeelay qabrigan karbalo ku yaalla waad aragteen iyo siday yeelaan qabriga waa loo soo sujuudaa oo waa la tukadaa oo waa la isu soo duleeyaa oo waxaasoo dhan baa la sameeyaa maalintuu xuseen dhintayna waad garanaysaan hadda arbiciinaadkii bay ku jiraan afartan maalmood oo la isgaraacayo oo la isdilayo dhiig la iska keenaya maalinta yowma cashuura inagu aynu soomannahay alxamdu lilahi cala alcaafiya wa hum awalu man banaa calayha almasaajid dadka muslimiinta ah haddii la yidhaahdo qoladii ugu horeysay ee qabri masaajid ka dul dhisa sheekha wuxuu leeyahy waxay ahaayeen rawaafida athaaniyati casharata waxa weeyaan maa buliya bihi sala allahu alay wasalam min shidat nazci maa buliya bihi sala allahu alay wasalam waxa nebiga lagu imtixaanay oo ah min shidati nazci sakaraadka xanuunka uu la maray salawaatu wasalaamu caleyh xanuun dartii intuu doorsoomo nabiga alayh salatu slam waxaa dhacaysay miyirkiisa salawatu wasalaamu aleyh haddana muddo kadib uu soo miyirsado isagoo ku celcelinaya ina lilmowti lasakaraat ina lilmowti lasakaraat salawaatu llahi wasalaamu aleyh athaliثati cashar casharata waxa weeyaan ta saddex iyo tobnaad maa ukrima bihi min alkhila nebiga waxaa ilaahay ku karaameeyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo ah khaliilnimadii sida ibraahim baa khaliil looga dhigtay alleh araabicati casharata waxa weeyaan atasriix inay caddahay biannaha aclaa min almaxabati haddii khaliil iyo maxaba xabiib iyo khaliil yaa yaa sareeya khaliilkaa sareeya maxaa yeelay nabigu alayhi salaatu wasalaam maxabada cid kale wuu siin lahaa laakiin khaliilnimadii wuxuu yihi cidaan ilaahay ahayn mala subxaana wa tacaala haddaan ka yeelanayana latakhadtu abaa bakra khaliila abaa bakr baan ka samaysan lahaa khaliil alkhamisati casharata waxa weeyaan atasriix in la caddeeyo biana sidiiq afdal الصaxaaba abu bakr sidiq inuu saxaabada oo dhan ugu fadli badan yahay maxaa yeelay low kuntu mutakida min ummatii haddaan ka yeelan hayo axad un ummadaydan ka mid ah khaliila latakhadtu abaa bakra khaliila saadisati casharata waxa weyan alishaara ilaa khilaafatihi warkaa naftirkiisaaba waxaa laga fahmayaa abubakr inuu yahay kan dhaxalka nabiga iskale salawatu llahi wasalaamu aleyh haduu booska ka baxo oo khilaafadaba isagaaba qaadan doonaba xadiidka fi saxiix albukhaarina muxuu ohanaya aba allah wlmuminuun allana waa diiday muminiinna waa diideen ilaa abaabakr nabiga alayh salatu salaam baa damcay inuu dardaaran qoro sida khilaafada ay u kala dambayn doonta isaga cidda ka dambaynaysa iyo markaasaa xoogaa laysku yaro buuqe wuxuu yidhi idhaafa baxa iga taga sidii baa nebiga alayh salatu salam marka ku dhintay isagoona waxba magacaabin laakiin xadiidkaasu inoogu caddeeyay axaadiid kale oo badan oo laga fahmayo in abubakr khilaafada leeyahay waxaa ka mid ah aba allah wlmu'minuuna ila abaa bakr baabu ma jaa adiladii ku timid buu u baab yahay ana alguluwa fi qubuuri الصaalixiina yasiruha awthana tucbadu min duni اllah ana alguluwa in lagu xadgudbo fi qubuuri الصaalixiina qubuurta dadkii wan wanaagsanaa yasiiruhaa wuxuu noqonayaa oo ahaanaya awhaana min duuni illah asnaam la caabudo ilahay sokoydii subxana wa tacala awhaanan tucbad asnaam la caabudo min duuni illah see ku noqonaya rawaa malikun fi lmuwaa imaam malik baa wuxuu ku warinaya muwaaiisa imaam cabdiraaqna musanafkiisuu ku warinaya waana mursal weeyaano ana rasuul lahi sal allahu aleyh wasalama qaala wuxuu yidhi allahuma laa tajcal qabrii ilahu qabrigayga ha ka dhigin wathanan yucbad sanam la caabudo ilahu ha ka dhigin isagoo marfuucana waa la weriya ishtada gadab ullah ilaahay caradiisa waxay ku darnaatay calaa qowmin dad ittakhaduu ka yeeshay qubuura ambiyaaihim ambiyadooda qabriyadoodii ka dhigteen masaajidan ilahay caradiisa kuwaa ku darnaatay buu yihi nabigu alayh isalaatu wasalaam walibni jariirin wuxuu warinayaa tafsiirkiisa ah, imaamu abarani imaamu abari weeyaan saaxib ibnu jariir maxamed ibni jacfar bisanadihi wuxuu ku warinayaa can sufyaan sufyaan athawri weeyaan can mansuur can mujaahid ibnu jabr ardayga cabdullahi bni cabaas biqowlihi markuu fasirayay tabaaraka wa tacala afara'aytum allaata walcuza qaala wuxuu yidhi kana yalutu lahum sawiiq ninkana nin wanaagsan buu ahaa afara'aytum allaata walcuza laatiyo cuzo waxay ahaayeen dad fiicfiican bay ahaayeen iyaguna akhyaar ah sidii kuwii aynu ku soo marnay qowmu nabiyullaahi nuux oo kaley ahaayeen oo siday ahaayeen dad dadka u roon socotada ah ee beydka ilaahay imanaya xaramka iyo maka dadka aadaya dad u fiican bay ahaayeeno yalutu lahum sawiiq wuxuu u qoyn jireen sawiiqi boorashka waxaynu ku magacawno oo kale weeyaan ayay u qoyn jireenoo dadka socotada ay ka waraabin jireen waa quudin jireen raashin bay siin jireen markay dhinteen facakafuu calaa qabrih qabrigiisii bay ku dul ictikaafeen wa qaala kadalika sidaasoo kale waxaa yidhi abuljawza can ibni cabaasin isagoo ka warinaya marka mujaahid ibn cabaas buu ka warinaya ibn cabaas wuxuu yidhi kaana yalutu asawiqa wuxuu uqoyn jir u qooshi jiray sawiqi lilxujaaji dadka xujayda ah. bukhaari baa warinaya warkaa isaga cabdullahi bn cabaas qowlkiisa an ibn cabaasin waxaa laga warinaya radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yihi lacna rasuulu lahi sala اllahu alay rasuulka alle waa lacnaday zaa'iraati اlqubuur haweenka inta badan soo ziyaarta qabriyadii iyo wlmutakhidiina calayha kuwa ka yeelanaya qabriyadii almasaajida ka yeelanaya iyo wsuraj surajkii ka yeelanaya surajku waxa weeyaan in nalal lagu xirxiro oo faynuusye la geeyo oo tooshash la geeyo oo wixii wax lagu ifsanayo la geeyo qabri iyo hawlahaasina wax isgala maaha shaqana iskuma laha iftiinka inta noola u baahan iftiinka inta noola u baahan qofku hadduu indhala yahay gurigiisana boqolna lagasoo laga soo laalaadiyo ka warran maxay u taraysaa ku indhoola ah oon waxbaba arkaynin labada indhoodna ay eber yihiin haddii boqolna laga soo lalmiyo gurigiisa wax ma ku arkaya waxse ma u tarayaa qabrigana intaa waa kasii fogya haddii kii noolaaba ay saas u yahay kii noolaaba hadduu saas yahay ka dhintayna warkiisaba dah marka sidaa darteeda nafci bini aadamku ay lahaayeen ku intifaacsanayeen haddii quburaha la aadiyo nebigu waa lacnaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh in albaabo loosa sameeyo oo la qurqurxiyo oo nalal lagu rarkibo waa waxaan naqaanana maanta waxaasoo idil waa la sameeya lacana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam n rasuulka alla waa lacnaday zaaraat lqubuur kuwa soo ziyaarta qabriyadii intay ziyaaraan u baxayna imisay yidhaahdaan imisa biyooley aada ya hadda lama aado qola ilaahay ka adeejiye qola ilaahay ka adeejiye ilahay intaa ka abaalmariyo meel walbaba in ilahay kuwaas oo kale ka adeejiyaa fiicnayd meeqa aadi jirtay qubuuraha noocaas oo kale in badan nin sheekhonu saaxiibanahay oo culimada reer masar ah shuyukhdooda waaweyn ka mid a ah. baa iiga waramaya wuxuu yihi islaan ayada waa yeel ah baa noo timid baadiyahay deganeed yiri markaasa subaxii baan weynay bu yihi markaasa casar gaabadkii iyadii oo socoto oo naftay ay daashay markaas waxaan ku niri xagee ka baxday maanta o dhan baa lagu raadinaya qubuurihii awliyadan maanta o dhan soo dawaafaya soo raadinaya oo qabriga ma miskiin wey yiri waan weydiiy ayeeyoy ha qabrigii ma tagtay weligii ilaahay ee jamaal cabdinaasir maya xaggee ahaa kaana jamaal cabdinaasir oo ra-iis u ahaa masar bayna garanaynin wuxuu yahay isagiiyo waxaa isaga khaldan kuwii kale ma kala taqaano yani wahaakada waa sidaas weeyaan waa juhalaa ilahay ogyahay xaalkooda subxaana wa tacaala nebigu alayhi salaatu wasalaam kuwa sidaasa waa lacnaday in qabriga loo safro rag iyo dumar labada waa ka mamnuuc dumarka aadayana waa ka mamnuuc min ashraai saacana waxaa ka mid a ah xadiidka abu hureyra radi allahu tacaala canhu ardaa saxiixa ahaa in ay dumarku noqonayaan kuwa qabriyada intay ku dul ictikaafaan bal caabudaba marka dambe ficlanna waa sameeyaan wlmutakhidiina calayha kuwa ka yeelanayaana nebigu waa lacnaday almasaajida wsuraj masaajida iyo suraj faynusyihi weeyaan surajku waa wixii kaahi lagu kahsanaya lagu iftiinsanayay fanuusyadii iyo nalalkii iyo wixii lamid ah rawaahu ahlu sunani xadiidkan isaga ahlu sunankaa warinaya oo abi daud iyo tirmidi iyo nisaa baa warinaya ibnu maaja ma soo saarayo imaam axmed ibn xambal musnadkiisu ku warinaya ibn xibbaanna saxiixiisu ku warinaya bayhaqina sunan alkubraa xaakimna mustadragiisu ku warinaya fiihi masaail masaail baa ku sugnaaday fiihi masaa'il alulaa midda hore waxa weeyaan tafsiru alawthan awthan macnaheeda oo laisu caddeeyo athaniyati ta labaad waxa weeyaan tafsiru alcibaadati athalithati ta saddexaad waxa weeyaan cibaadada macnaheeda oo laisu caddeeyo cibaadada waxay tahay sideedaba ta saddexaad waxa weeyaan anahu sala allahu alay wasalam lam yastacid nebigu kama magangeliyo weydiisanin ilaa mima yakhaafu wuxuu ka baqanaya mooyaane wuquucuhu dhicitaankiisa nebigu alayh salatu salaam ilaahay kama magangeliyo weydiisanin ilaa wuxuu ka baqanayo dhicitaankiisa mooyaane allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad araabicati ta afraad waxa weeyaan qarnuhu nebigu inuu lamaaneeyey bayna bi hada lqubuuri اlanbiyaai masaajida mhm. arrinkaa isaga ilaahay ka magan weydiisanayo subxaana wa tacaala in qabrigiisii laga dhigto sanam la caabudo muxuu la lamaanayey nabigu alayh salatu salaam ishtadda adab llahi calى qawmin ittakhaduu qubuura anbiyaihim masaajida taasuu la xiriiriyo la lamaanayay nabigu salawat llahi wasalaamu alayh alkhamisati tashanaad waxa weeyaan shidaة algadb carada inay ku daran tahay min allahi ilahi xaggii subxaanah wa tacaala carada alle inay aad u daran tahay arrintaasi ilahi u caroonayo subxaana wa tacaala maxaa yeele waa shirki shirkina ilahi subxaana wa tacaala laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa shirkigana ma dhaafaya ilahi subxaanah wa tacaala asaadisati ta lixaad waxa weeyaan wahiya min ahamiha waa ta ugu muhiimsane macrifatu in la aqoonsado sifatu cibaadati laati laati ninkii la dhihi jiray caabuditaankiisa muxuu ahaa alatii hiya min akbari alawthaan laatahaas oo ah sanamyada kuwii ugu waaweynaa ee juhaladii carbeed ay caabudi jireen laati iyo cuze iyo manaata laata muxuu ahaa sidiisaba afara'aytum laata marka la leeyahay laata wuxuu ahaa nin saalix ah oo suuban oo xujayda u roon oo socotada u roon oo raashin ka quudiya aad iyo aad waa la halmaami waayo ninkii ha la suuradeeyo balkan ha la yeelo ha la xusuusto mhm. baal inan ka gala taariikhde waxaas dhan markii lasoo sameeyey sanamkiisii la qorqoray oo wixii oo dhan markii waxaa ka dambeeyey jiilishii dambe inay caabudeen nafsa qisati nuux qowmi nuux alayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam waa sidii nafti ku dhacday qisadii nabiy llaahi nuux qowmkiisii oo kale inay ummaddanna ku dhacday taasay daliil u tahay ta kale laga qaadanayaa asaabicati ta toddobaad annahu qabru rajulin saalix inuu ahaa qabri adoon saalix ah. laate athaminity ta waxa weeyaan anahu ismu saaxibi alqabri saaxib alqabriga inuu isaga ahaa laata wa dikru macna tasmiyati macnaha tasmiyada oo la caddeeyo ataasicati waxa weeyaan lacnatu lacnuhu sala allahu alay wasalam uu lacnaday nebigu zuwaaraat alqubuur zuwaaraat waa kuwa had iyo jeer soo ziyaarta alqubuur ee dumarka ah dumar iyo rag ba way noqonaysaa haddii la safrayo oo lilay qabri baa loo safrayaa oo la aadaya hadday noqoto qubuurihii magaaladaada ku yaalayna qofka dumarka waa tegi karaysaa mawcid ahaan waa utegi karaysaa inay kusoo waana qaadato lakin inay tiraahdo maalin walba iyo habeen walbaan taagnaanaya maya nebigu waa lacnaday salawaatu llahi wasalaamu aleyh alcaashirati ta waxa weeyaan lacnuhu man asrajaha nebigu inuu lacnaday salawaatu llahi wasalaamu aleyh kuwa qabriyadii iftiiminaya ee nalalka u samaynaya ee faynuusyihii iyo nalalkii kala duwanaa ka dulshidaya nebigu alayh salatu salaam wuxuu naga reebay in dab loola raaco meydkii maxaa yeele waa tafaaul aan fiicnayn waa tilmaan aan fiicnayn in dab laga dulshidana warkeedaba daa'iya faynasiya wixii la mid ah wax fiican maaha nebiguna waa lacnaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kuwa nuurinaya qubuurihii baabu ma jaءa fi ximaayati mustafa salى اllahu alayh walih waslama jinaaba tawxiidi wasadihi kula طariiqi yuusilu ila shirki ma jaءa wixii ku yimid weeyaan fi ximaayatihi salى اllahu alay waslm fi ximaayati mustafa salى اllahu alيyh wasalam nebiga alle siduu u ilaaliyey jinaaba tawxiid iyo wasadihi nebiga inuu reebay kula ariiqin uu reebay yuusilu ila shirki shirkigana gaarsiinaya nebiga alayh salat slam tawxiidka xaggiisa jinaaba tawxiid tawxiidka dhankiisa inuu aad iyo aad u ilaaliyey isla markaana uu reebay sadihii uu reebay kula ariiqin yuusil dariiq kastoo ina gaarsiinaya ila shirki wa qowli llaahi tacaala alle uu yidhi laqad jaakum waxaa idin yimid rasuulun baa idin yimid rasuulkaasoo min anfusikum naftiinna ah aad garanaysaan ina ayihiisii aad garanaysaan moxamed ibni cabdillahi ibni cabdilmualib aad u tirinaysaan aabayaashiisii aday noqoto xagga hooyadana amana bintii maxay ahayd binti wahab maasha allah walahya casiizun calayhi ay ku culus tahay nebiga isaga amaa canitum wixii idin dhibaya ummaddan wixii dhibaya nebiga waa ku cuslay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo waxaa daliil inoogu filan konton salaadood baa markii ugu horreysay baa laynagu farad yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam mar walba ilaahay buu ku noqonayay ilaahu ummadayda waa ku culustahe ka fudude shan baa laynaga riday shan iyo afartan buu la soo noqday haddana waa ku noqda wuxuu rabbi waa ku culusta ilaa laga soo reebay shan rabbina uu markii dambe yidhi shan weeyaan shantaasina hoos looga dhigi maayo qofka la yimaadana ajarkii kontonkaa la siinaya fadli min allahi wey caza wajal laakiin waxayna tusinaysaa mar walba shan laga goynayay kontan laga soo bilaabo ilaa shan la gaarsiiye meeqa mar weeyaan sagaal mar buu nebigu ku noqnoqday salawaatu ullahi wasalaamu aley ilaahi oo u lahaa ilaahu ummadayda ka fudude ilaahu ka fudude ilaahu ka fudude waxayna tusinaysaa tafsiirka macnaha aayadan oo ah casiizun calayhi ay ku culus tahay ma canidtum nebigu alayhi salatu salaam habeen taraawiixdii ah yuu tukanayey saxaabadu waa ku daba tukadeen allahu akbar waa tukaday waa dhammaystay dhowrkii ku daba tukatay baa habeenkii dambe istaataabatay dadkii asxaabtooda qofba qof buu yaqaanay uu meeshii keenay waa lagu xirtay nebiga alayh salatu salaam allahu akbar habeenkii saddexaad masaajidkii baaba soo camirmay waa la buuxiyey ama habeenkii saddexaad beed ama habeenkii afraad bay ahayd nabigu qolkiisu iska gala albaabka hoosta kasoo xirtay habeenkii masaajidka o dhan waa wada camiran yahay waa buuxaa nabigaa la sugaya aleyhi salaatu wasalaam nabigana juuq uma soo dhihin waxay is yiraahdeen nebigu malaha sibaa wax ka noqdeenna bal hala yaro baraarujiyo quruurux yar bay intay qaadeen qaarkood albaabka ku yaro dhufteen waaga markuu beriyey ee la adimay buu nebiga usoo baxay wuxuu yiri xali samaynayseen maxaa idinku xambaare inuusan hurdin bay kutusinaysaa cibaado u taagnaa salawatu ullahi wasalaamu caleyh maxaa idinku xambaara waxaa samaynayseen xalay rasuulka allah dee habeenadii horena waadna tujisay xalayna waad naga maqnayd sidaa darteedaan waxaan jeclaysanay in aad noo soo baxdo o aan kula tukanno nabigu wuxuu yihi waan ogaa laakiin waxaan u samayn waayey waxaan ka cabsaday haddii aan sidaa u laasimno in ilaahay waajib nooga dhigaba oo la yihahdo taraawiixdu waa waajib shantii baan ka rilana haddii tarawix waajib la inooga dhigi lahaa ka hor dib bay nagu noqon lahayd nebigu wuxu yidhi hadii waajib laga dhigana walama istaactu maba ba <clears throat> isagoo xajki gudanaya nin u yimid wuxuu yihi rasuulka allow afi kulli caamin xaj sanad walba xaj miyaana lagu leeyahay nebigu waa ka jeestay salawaatu ullahi wasalaamu aleyh dhankii kale oga yimid wuxuu yihi afi kulli caamin xaj ya rasuul allah haddana waa ka jeestay o dhankii kale oga yimid nebigu waa isaga aamusay salawatu ullahi wasalaamu aleyh muddo markii la joogaa nebigu wuxuu yihi war haddaan idinka dhaa aamuso iga dhaafa maxaa yeelay haddaan haa iraahdo lawajab walama istaactu ummadda islaamka meeqaa lagu sheegaa waa bilyan iyo ziyaado hadduu maanta xaj waajib noqon lahaa ma ina deeqi layd halka imise maydaasi meeshaa looga tegi lahaa suurtagalna ma ah saddexda milyan ee maanta yimaadaaba tacbaan ah ilahay ogyahay inta rafaad ay marayaan iyo inta qof ay ku dhimanaysa marka taasi waxay ina tusinaysaa nebiga luطfigiisa iyo siduu ahaa salawat wasalaamu aleyh raxmadiisa ayna tusinaysaa casiizun calayhi ay dhibayso ku culus tahay dushiisa maa canidtum wixii idin dhib gelinaya xariisun dadaal badan calaykum dushiina wixii nafac idinkugu jiro wixii faa'iido idinkugu jirto mhm. wa can abi hurayraa radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi laa tajcaluu buyuutakum guryihiina haka dhigina qubuuran haka dhigina qabri haka dhigina guryihiina walaa tajcaluu qabrii ciida aniga qabrigaygana ciid haka dhigina wasalluu calaya aniga igu salliya faina salaatakum salaadiinu tablugunii waa isoo gaaraysaa xayu kuntum meel allaaliya meeshaa tihiinba warkan fiiri siduu u go-an yahay alxamdu lilah una cad yahay culays badan baa qofkii ka dhacaya oo waa maxay laa tajcaluu buyuutakum qubuura guryihiina qabri haka dhigina salaadiina sunada wax oga yeela maxaa qabrigaan lagu tukanin macnaha taas weeyaan qabri laguma tukado salaadna looma soo aado sidaa darteeda masaajidada allah lagu tukadaa guryihiina lagu tukadaa qabri laakiin salaad looma aado isago laa tajcaluu ha yeelina buyuutakum guryihiini qubuuran haka dhigina walaa tajcaluu qabri aniga qabrigaygana haka dhigina ciidan ciid ka dhigina ciid macnaheedu waxay tahay damaashaad iyo meel la isugu yimaado iyo farxad iyo wixii lamid ah oo dadku maya saasoo kalena haka dhigina ee wasaluu calaya aniga igu saliya nabiga alayh salatu slam in lagu saliyana allah na ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima mar hadday salaas tahayna xaggee ma inaad la safartaa ood nabiga alayh salat slam qabrigiisa la aadaa maya kusii socdoo madiine aadayana inaad tirahdo maya nabiga igu salaan maya ee fa ina salaatakum waa hawl sahlan ama baadiyo joog meesha u dambaysa ama magaalo joog ama tuulo ku noolow ama madiine naftirkeedaba ku noolow eh fa ina salaatakum salaadiinna iyo salaamtiinnaba tabluqnii waa isoo gaaraysaa xayu kuntum meel allaale meesha tihiin adduunka meeshaad ka joogtaanba waa isoo gaaraysaa buu yidhi nabigu alayh salatu slam see usoo gaaraysaa xadiid kale caddeeyo nabigu alayh salatu salaam wuxuu odhanayay ilaahay baa wuxuu u tala saartay subxaanah watacaala malaa'ig ka soo qaadaysa ummaddiisa salawaatu llahi wasalaamu aleyh salaada iyo salaamtii nabiga soo gaarsiinaysa salawatu wasalaamu halkaas haddaad tirahdo asalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullahi wabarakaatu malaa'ig baa qaadayso gaarsiinaysa nebiga salawat llahi wasalaamu aleyh uma baahnid qofkan bini aadamka inaad ku tirahdo nebiga igu salaam daliilna ma leh arrinta iyada ah maxaa yeele malaa'ig ka degdeg badan aan halmaamaynin kuwaasaaba ilaahay subxaana wa tacala u abuurayba hawshaasna qabanaya qofkan miskiinka intaba halmaamaya maxaa marka ugu wata wuxuu sii dhibistiisa rawaahu abu daawuudin biisnaadin xasanin wruwaatuhu hiqaatun buu sheekhu yihi waa sax weeyaan imaam axmed bin xambal baa warinaya musnadkiisa wa can caliy bni xuseyn waxaa laga warinaya anahu ra'aa rajula caliy bni xusein zayn alcaabidiin ninkii la ohan jiray ayaa wuxuu arkay ra'aa rajula nin buu arkay yeji imanaya nin ka mida dadkii dambe weeyaan ayuu arkay oo yeji imanaya ilaa furjatin meel yaroo dalool ah oo kaanat ahaatay cinda qabri nabiyi sala allah alay w meel yaroo ka yara banaanayd qabriga nabiga caleyhi salaatu wasalaam fayadkhulu fiiha meeshaasuu intuu galo fayadcuu ilaahay ku bariyey subxaana wa tacaala nawa ayo waa cali ibnu xusein ibni caliya bni abi aalib oo yaa dhalay faatima weyaan ayuu ku abtirsadaa xagna waa ina caliya bni abi aalib waa ahlu beytkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam yaa oga dhow nebiga caleyhi salaatu wasalaam aabiya hooyaba cid oga dhow ma leh marka ninkan markuu arko oo sidaas samaynaya qaala wuxuu ku yidhi alaa uxadiukum war ma idiin sheega xadiian ma idiin sheega samictuhu aan maqlay min abi aabbahay aan ka maqlay aabbahayna can jaddi uu ka maqlay awowahay cali bn abi aalib awowgayna can rasuuli uu ka maqlay sal allahu alayh ali wasalam qaala wuxuu yidhahdi laa tatakiduu ha ka yeelanina qabrii ha ka yeelanina ciidan walaa buyuutakum qubuuranna ha ka dhiganina guryihiini wsaluu calaya aniga igu saliya faina tasliimakum tasliimtiina iyo salaamtiinaba tabluqnii waa isoo gaaraysaa yabluqnii waa isoo gaarayaa ayna kuntum meel allaaliya meeshaa tihiinba rawaahu fi lmukhtaara diya almaqdisi baa kitaabkiisa almukhtaara ku warinayey waana saxiix weeyaan ibn abi shaybi ah ayaa isaguna musanafkiisa ku warinay abu yaclana musnadkiisa fiihi masaa'il baa laga qaadanaya alula waxay tahay tafsiiru aayati baraa ayaddii baraa ku jirtay tafsiirkeeda athaniyati waxa weeyaan ibcaduhu inuu nabigu aad u fogeeyo ummatah an hadihi اlximaa gaayat اlbucdi meeshaas aan la gelin ee ilaahay uu subxaanahu watacaala inaga reebay inuu nebigu ummaddiisa aad iyo aad ugu caddeeyey ta saddexaadna waxay tahay dikru xirsihi calayna nebigu inuu aada noogula dadaalay iyo wara'fatihi noona dhimriyey iyo waraxmatihi naxariistiisaba ummaddan iyada aad buu ugu dadaalay waa u dhimriyey waa u naxariistay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh araabicati ta afraad waxay tahay nahyuhu nabigu inuu reebay can ziyaarati qabrihi qabrigiisa in lasoo ziyaaro darteeda loosoo qasdo calaa wajhi makhsuusin gaar ahaan qabrigiisa oo qofka hadda marka madiine aadayo qabriga nebigaan aadayaa dhihi maayo e laakiin masaajidka nebigaan u qasdayaa wey niyadiisu oo masaajidku maxaa loogu qasdayaa nebigu waatuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh alsalaatu fi masjidi hada tacdilu alfa salaatin fima siwa oo lagu tukadaa waxay u dhigantaa kun salaadood oo meel kale aad ku tukatid masaajidkeyna qubo aan ku tukanay kun salaadood waxay u dhigantaa hal salaado agga lagu tukaday hal salaado waajib oo xagga aan ku tukanay iyo kun salaadood halkan aad ku tukatid kun salaadoo waa intee waa laba boqol oo maalmood weyaan ina maalin walba shan baa tukataa laba boqol oo maalmood halkan aad ku tukatay macnaha waa sanad taqriiban saddex bilood dhiman afar bilood meelaha afar bilood dhiman nacam iyo xoogaa haduona shan bilood ba ahayn meeqo wey saddex boqol laba boqol iyo boqol iyo konton baa ka dhiman sheekh hmm. waa shan waa shan bilood wey hmm, waa shan bilood wey taqriiban macnaha waxay tahay toddoba bilood adiga oo halkan ku tukaday iyo hal maalin oo xagga a ku tukatay waa isku mid ah hal maalin mahe weliba hal salaad hal salaad weyaan maaha hal maalin marka qofku wuxuu u qasdayey waa masaajidka nebiga salawatullah wasalaamu aleyh laakiin qabriga nebiga ma ah walaa qabriga abubakrna ma ah walaa kii cumar walaa kii cumaan walaa ka saxaaba ridwan allahi tacala aleyhim ajmaciin abadan intaba midna ma aha nebiga marka alayh salat slam qabrigiisa in loo ziyaaro loo aadana waa reebay xadiidkaasuu ku reebay maca ana ziyaarata min afdali alacmaal in la yirahda nebigaa lasoo ziyaarinaya caqliga muxuu keenaya min afdali acmaal inay tahy alkhamisatu tashanaad waxa weeya nahyuhu inuu reebay nebigu can اlikhaari min aziyaara in la badiyo ziyaaradii qubuuraha la ziyaaranayay wixii la mida zawaaraadkaasaana laga qaadanaya lafdigii ahaa asaadisati waxa weeyaan xaduhu nebigu inuu nagu baraarujiyey oo nagu dhiirigeliyey cala annaafilati in aada loo badiyo salaaddii sunnada ahayd fi in lagu tukado asaabicati waxa weeyaan ta toddobaad anahu nebigu mutaqarir ama mutaqarir anahu mutaqarirun cindahum sida saxaabada ridwan allahi tacaala calayhim agtooda ka caddayd waxay ahayd annahu laa yusallaa inaan lagu tukanin fi lmaqbara maxaa nabigu muxuu yidhi laa tajcaluu buyuutakum qubura guryaheenna qabri ha ka dhigina maxaa yeele saxaabadu maxaa agtooda macruuf ka ahaa inaan qabriba lagu tukaninba qabri iyo salaad inayna isgelin taasaa agtooda macruuf ka ahayd oo laga qaadanaya xadiidka isagaa athaaminati ta sideedaad waxay tahay tacliiluhu nabigu inuu ku cileeyo dalika arrinkaas biana salaata arajuli iyo wasalaamuhu calayhi nebiga qofka ku saliya ama salaamaba yabluquhu inuu soo gaarayo arinkaasi wain bacuda haba ka fogaada hadduu doono abad ka fogaatid adduunyada meesha u dambaysana ku noolow haddaad nebiga salaamto ama aad ku salisaba waa soo gaaraysaa falaa xaajata sidaa darteeda dan lagama laha ilaa maa yatawahamuhu man araada alqurab qofka damca inuu usoo dhowaado u yidhaahdo nebiga alayh salatu salaam aan soo salaamaya oo kale iyo oo halkan aan ka safrayaa inaan soo salaamo darteeda ama igu salaam in la yiraahdo iyo wixii la mid a ah. ataasicati ama halkan inuu yihahdo inaan nabiga ku saliya darteedaan oga safraya ataasicati waxa weeyaan ta sagaalaad kownuhu sala allahu alayh wasalama fi lbarzakh nabigu alayh salaam inuu xaaladan ku sugan yahay barzakhi xayaatadii addunyadana waa ka tegey tii aakhiradana ma gaarin weeyaan xayaat albarzakh waa xayaat alqabrigi weeyaan tucradu acmaalu ummatihi nabiga waa loo bandhigaya acmaasha ummadiisa sala allahu alay w slam fi salaati iyo wasalaami saliga ay ku salinayaan iyo salaamta ay salaamayaan intaba waa loo bandhigaya maxaa yeelay xadiidkaasaa tilmaamaya iyo axaadiid kale wallahu subxaanahu wa tacaala aclam